إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا wabacdu wuxuu ka hadlayaa sheekha maxamed ibn axmed asafarini fi lmufaadala bayna albashari walmalaaika miyaa la kala fadilayaa bini aadanka iyo malaa-igta iyo base fadli badan masaladaasi guud ahaan culimadu markay ka hadlayaan horta meesha in la keeno oo ku fiicnaba sababta waxay kamid yihiin masaajidka ay iskaga aamuseen saxaabada oo inooga dheereeyey cilmigii cibaadada rasuulkana weydiinaya calayhi salaatu wasalaam wixii masaahil ay faa-iida iyo dani ku jirto oo weydiiyeen wixii ay ka aamuseen iyagu aanay markaasi warsanin in laga aamuso ayay ahayd se laga hadlay culimadu khilaafka ay ka hadleen maxay ka yidhaahdeen qolade malaa-igtay fadileen qolana bini aadamka qolana way ka joogsadeen qolina way kala qaadeen waxay yidhaahdeen abuuritaanka hore waxaa ku fadli batay malaa-igta bilowgii hore malaa-igtu ilaahay macaasiyaan wixii uu faray way sameeyaan nihaayada dambana basharka ayaa fadli badan ilaahay takliifta saaruu abaanmariyu jannada geeyey jannada buu geeyey iyo waxaa ka dambeyn nihaayadda ayuu uwadibantay qowlka sheekh islaam iyo markaasi ay qabaan sheekhu isagu golada markaasi ka tawaqufsan buu ka jiraa mualifku wa qaala naadim wuxuu yihi wacindanaa taftiilu acyaani lbashar calaa milaadi rabbina kama shtahar qaala waman qaala siwa hada iftaraa waqad tacadaa fi lmaqaali washtaraa wacindanaa buu yidhi annaga haddaan nahay macshar ahlusunna waxaan qaadanay bu yihi tafdiilu acyaani lbashar ibni aadamka markaa kuwiisa acyaanta ah ee mudan in laga fadilo markaasi calaa milaaki rabbina malaa'ig waa malaaigta wey rabbigeen malaaigta waa abuuray marka acyaan waa basharka rag iyo dumar basharka waxaa la yidhaahdo acyaantiisu waa kuwooda markaasi ambiyada iyo awliyada dadkooda markaasi mudan acyaanta waa kuwa ambiya afdal min alawliyaa ambiyadu waa sn soo marnay waliyadu way ka fadli badan yihin wahuma afdal min almalaaika ambiyada iyo rususha dee markaasi iyo awliyada oo la isku darayna dhammaantood way ka fadli badan yihiin malaaigta imaam axmed wuxu uhi banu aadam afdal min albashar isagoo imaam axmed wuxuu qabaa bani aadamkuba eh, dee muslimka ahi iyo ambiyadiisuba inay ka fadli badan yihiin malaa'igta waxaa laga fadilayaa calaa milaaki rabbina tabaaraka watacaala malaaigta rabbigeen kamashnahana sida aadka u caankaa ah. macnaha markaasi nusuusta imaam axmed laga hayo almila almilaak waa malag malaaigta jimajamac baa ugu markaa jamciyaa fiyumi misbaaxa waxa uu ku sheegayaa waxaa laga soo dhambashay lafdiga la idhahda alaluuk oo alaka mastarkii marka laga keenay ah sida daraba alaka wa uluuka waxa wey markaasi waa dursa risaaladana maluk baa la idhaahdaa marka laamta la godo ama la damiyo wamaluka marka haa lagu daro ee laamkeedana markaasi la damiyo lala fadxiyo labadaba duu waa ishtiqaaqa malaaigta markaasi weyaan qaala waxa uu yihi imaamka axmed ahi mar hadduu qaala yidhi de waxa uu odhanayaa waa madabka markaasi imaamkiisii hadiyo gorae qaala iyagoo sheegin meel markaa damiirka lagu noqonayo meesha asbalani waa la iska garanaya waa imaamkii hube qaala wuxu uhi imaamu axmed raximah allah waman qof kasta qaala ku hadlay oo xagga carabkiisa ama xagga ictiqaadka janaanka iyo qalbiga ka keenay hadalka siwa haada ay haada waxa aan waxaan ahayn oo ah inay aadamuhu ka fadli badan yihiin malaa'igta waxaan ahayn qofkii ku hadlay iftara kadib weyn been sheegay muqatacadda waa la xadgudbay oo awoodii markaa manquulka saabirka ee rasuulka laga wariyey wuu dhigay waa uu ka tallaabay silafkiina wuu khilaafay fi lmaqaali hadalka iyo ogaa cahdiisa markaasi uu ku been sheegtay ee uu isagu qasbay washtaraa macnaha tacaddaa wey waa xadgudbay markaasi waa fogaaday oo wuxuu markaasi ku samaystay waxaan jirin shaarici waxaa caqiidada ka dhigtay waxaa markaasi asal hamuuna taa waynu iskaga tegaynaa halkaan masaladan maaha inu isku sii cuslayno wa cindanaa tafdiilu waxaan haynaa bur anigu halsunna agteeda waxaa ah tafdiilu acyaani bashar basharka inta ilaahay doortay ambiya rusul iyo awliyaa calaa milaaki rabbina in lakala qaado lahaa wado basharka kalakama fadli badne laakiin ambiyada iyo awliya awliyada ilaahay waa ka fadli badan yihiin calaa milaaki rabbina ay malaaigta rabbina weyaan malaaigta rabbigii kama shtahara sida xagga nusuusta ka caanbaxday qaala wuxu uhi wama qaala axadka ku hadla si waa haadaa madhabka aan sheegnay waxaan ahayn iftara beenku sheegto waqad tacadda fi lmaqaal waxaanu markaasi ku xadgudbo kasii talactigay maqaalkii orhaadiisa washtaraa iyadana waa tacadda waa la mid ka sheegnay markaasi shareecada waxaan jirin halkan waxa uu ka hadlayaa dikru limaama wa mutacaliqaatiha imaamnimadu waa imaamnimadii dee waxa weeyaan sharciga ahayd salaada markaa dee hiibaan iyo imaam bay leedahay imaam guud oo markaa dee imaamatulcudma oo dee ummadda hogaaminaysa diinta markaas ku hogaaminaysa waana midda loo jeeda markaa hadda masaladaasi imaamnimada lagama maarmaan inay tahay iyo sida markaa loo cayimayo cidda la cayimayo iyo muwasifaadka ay leedahay shuruudaheeda tacaliqaadka markaa ku tacalluqa masaladaa weyaan walaa qinaa liummati lislaami fi kulli casrin kana can imaami walaa qina macnaha laabudda weeyaan waxay tahay mid lagama maarmaana liummati diin lislaam diintan islaamka ummadeeda waxaa lagama maarmaan waajib ah fi kulli casrin xilli waloo la joogaba fii kulli casrin kaana yani waqtigu doonaba ha noqdo waa xilliga taarikhda la maraya waxaa laga maarmaan can imaam hogaamiye ummaddu inay bataa yeelato ummaddu inay hogaamiye yeelato oo cid hogaamisa ay hesho fii kulli casrin min alacsaar kaana ay macnaa wajhi waqti kasta oo la helo muddo waxay u baahantay can imaam markaa wuxuu kacalaqayaa laa qinaa can imaam bal huwa fardun laasim waajib bay ku tahay muddo inay madax doorato inay muddu madax yeelato waajib bay ku tahay xayawaankan ka maarmayo sheega madaxda laga sugo taqaan shimiruhu markay duulayaan hawada ay iska xoonsan yihiin ay ordayaan hamoodi inay iska ordayaan mid kamid a ah ayaa hogaaminaysa mid ka kamidabaa ah hogaaminaysa oo horkacaysa weyaan waxaan naqaanaa berigaan yaraa ninkaasha celin jiray shimbir yaryar oo fara badan oo israacda shimbirtaashi maalintiina wa socotaa habeenkiina wa socotaa way dooshaa sida bini aadamka meesha daaq iyo roob kale ayay u dooshaa xitaa habeenkii bay guureysaa duqow iyo waxaa la odhan jiray garan maayo shimbir yaryar oo kooleyda laaleeg oo ka kuuskuusan oo firrig tidhahdoo kala yaacdo markaad kusoo carabto carabta kusoo carabto habeenkii marka ay duulayso hawadaa qudxikay duulaysaa mid ka mid a ah ciyaysa cidaasay ku wada hagmayaan waa hogaaminaysaa balse qaarad ilaa qaarad isaga tallaabayaan oo meesha roobka helo ayay tegayaan hogaamin bay leedahay shimbirtii ugaadhan soo ma taqaanin ugaadhan garanuugtan deeradan biciidkan goodirkan waxay leeyihin hogaamin markaa ugaadhsatada waxaa markaa ay yaqaaneen nidaamka ay ku socoto dabeedna intay fiiriyaan waxay garanayaan qaa'idka hogaaminaya qaa'idkay dilaan markay qaa'idka ka dilaan inta kale canfari firdhig bay noqonaysaa ayo jihaan bay yeelanaysa oo isku meereysanaysa dhinac walbana way carareysaa dabeedna ugaadhsadihii si dhib yar buu ugaadhsan karaya laakiin hadduu nabad galo ka qaa'idka ahi jihada loo fakanayo wuu hagayaa oo iyaduna way wada raacaysaa ka hamban mayso oo kala fa kala faagi mayso de waxay noqonaysaa markaasi ummadii islaamku xayawaan wuxuu ka maarmi waayey iyaduna kama maarmi karto basharkii ka fadilaa marka waa fardi laasima waajib bay ku tahay cinda ahlusunnana saasay qabaan muctasilada markaasi agarkooduna way la qabaan iyagoo la daliishanaya markaasi nusuusta mutawaatirka iyo ijmaacba muctasida qaar intoodan caqligay isticmaalayaan imaamkaasi maxaa uu haddaba tahay salaaxiyada iyo hawsha loo diranayaa ee loo egmaday lagana rabo madda inuu qabto yadubu imaamku waxa uu yadfacu difaacaya canhaa can ummati islaam wey ummadda islaamka ayuu cadowga ka difaacaya muxuu ka difaacayaa kulla waa kulla melik jabbaar kulla ay kulla melikin jabbaarin wa daluumin kafaarin mid kasta oo boqor ah oo xoog sheegtay daalim ah oo gaalnimo badan oo dulmi badan kaasoo dii juxuudin ay saaxibu juxuud inkaaru saaxiiba macnaha waa jaaxid liddiin diintii islaamka ayuu inkiray diin alislaam ayuu inkiray oo diiday oo waxba ka qaadan waayo ka ummadda laga difaacaysa maaragta ah. kii isagii lagu soo hogaaminaya maanta kii noocaha ah, in laga difaacay iska daaye baa lagu soo hagaya halkaynu maanta marayno waa musiibo wayactani imaamku waxa uu ku dadaalayaa bilqaswi waa qaswi kufaar gaalada in lagu dilo iyo weliba qahri lbuqaad qolada fallaagada la idhahdo ee nidaam sharciga oo diintii hogaaminaya meesha ka dhisan ku kacday ama qaa'idka ummadda markaa islaamka hogaaminaya iswaafaqsantay fallaagada ku kacday waxa weyaan markaasi ma xukun ha ama masale kaleba ha waxa weyaan taasi iyadana markaasi waa uu joojinaya uu qahrinaya ka qaali muqtaala rabaa walxuduud ee wayactadide waa u qadarantay mar walba wuxuu markaa dadaal iyo siinayaa tixgelin alxuduud ay biiqaamati alxuduud in xuduuddii markaasi la oogo xad baa markaa awoodatani xad bay markaa mufradkeedu middeeda waaxidkeedu noqonaya oo xadka luqan ahaan mancinta wax la hor joogsaday la diidaa la dhahda marka la dhaha xuduudullahina waa maxaarimta ilaahay oo xarimay sharciyan marka la qayaxayo alxuduudna alcuquubaat almuqadara la dhahda cuquubad xagga ilaahay cuquubooyin xagga alleh iyo rasuulba laga soo qadaray waxaana loogu magacaabayaa arrintaasi xad ولأنها تمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي rutiba tilka العquuبة waxay diidaysaa oo mancinaysaa inay dhacdo dembigan cuquubadan loo ratibay dembigaa iyo wixii lamid inay dhacaan ayaa marka qofka lagu fuliyo u diidaysaa ay dadkii ka joojinaysa dadku waa bini aadamka intiisa badani kal baqduu leeyahay kal xishooto baladee bini aadamkaa isaga badan caynka bini aadamka intiisa badan waa maxishoote xuduudda iyo xadhigga ilahayna uu ka go-a marka waxaa iimaanka celiya qofka iimaan iyo waasic diini ah waa inuu jiro aamid amrayo qalbigiisa ah war waxaan waa xumaan waa fasahaad dalka iyo dadka iyo diinta iyo ummadaba e kada wax odhanaya waa inuu jiro waa inuu haddii taa la waayo jiro surdad iyo baawar xoog leh oo celinaya oo ka baqda labada hadduu bini aadamku waayo dabarku goosanaya shaydaankii buu noqonaya oo mareegta goostay shaydaanki iyo maleegta goostay buu noqonaya markaa wuxuu oogayaa xuduudda shareecada islaamka macnaha shareecada islaamka umada ku xukumaya weyaan haday tahay xuduudeeda iyo qisaasteeda iyo iyo dhammaan in shareecada islaamka oo dhanba la dabqolyo intaasoo keliya kuma koobneen fa yuqiimu lxuduud litusaan maxaarim allah xuduudda waxaa loo oogayaa in muxaramaadka ilaahay xarimay la dhowro aan lagu xadgudbin watufad xuquuq alcibaad waxaa kaloo la ilaalinayaa xuquuqda ay addoommadu leeyihiin hadday diin tahay hadday tahay naf hadday tahay sharaf iyo cirdi iyo nasab iyo hadday tahay caqli iyo hadday tahay maal intii oo dhan baa la doonaya lagu ilaaliyo xuduudda oo cidda kusoo xadgudba wixii kusoo xadgudba cuquubada loo dhigay ayuu imaamku ku fulinayaa wa ficli macruufin mar kale ee wayactani aydan bay ka dhigantay mar kale haddana waxa uu tixgelin siinayaa ficli macruufin waa biamri bihi inuu isagu amru idhahdo macruufkaa dadka uu sheega ama isaguba amro macruufkuna waa ism jaamica likulli maa curifa min daacat illah shay kastoo xagga daacada ilaahay laga ogaaday oo sharcigu ku tilmaamay inuu yahay wax macruuf ama daacada waxaa la odhanaya waa macruuf waxaa kaloo macruufkii noqonaya wax kastoo noqonaya ataqarub ila allah ilaahay loogu dhawaado wax kastoo noqonaya alixsaan ila annaas in dadka addoommada loo samafalo macruuf baa la ydhahdaa waa wixii daaca ilaahay loo aqoonsaday wixii warba ilaahay loogu dhawaanayo wixii ah samafal wanaagsan addoommada wax wanaagsan loo sameeyo waa macruuf wa tarki munkarin wa tarki nukrin nukri macnaha waa mubkar shaygii xumaa weya ee wayactani ay danbay ka dhigantay tarki nukrin iyana can kulli munkar wuxuu nahiyinayaa wax kastoo xumaano munkara ama uu amraya in lan la nahiyo wa huwa did lmacruuf munkarkii wuxuu lidu yahay macruuf fakulu maa qabaxahu sharcu waxaramahu wakariha fahuwa munkar wuxuu sharcigu ilaado war waxaas waa wax qariban foolxun wuxuu sharcigu xaaraantinimeeyo wuxuu sharcigu karaahiyeysto waa munkar waxay doonaan bahanabaan munkar baa la odhanaya marka munkarki waa la joojinaya lama ogoleenu socdo cidda wadana waa laga celinayaa maanta munkarka isu wada kaashatay in yaroo ilahay naxariistay mooyaane macruufkana way la dagaalamaysa adigu umada saawa madax iyo mujaahiradiin in ilaahay iyad oo u naxariistay mooyaane munkarkaa la garab taagan yahay munkarkaa wanaag la moodaya isagaa horumar loo haystaa isagaa laaluushiyo gudho lagu raadinaya isagaa lagu duwansanaya wixii macruufee wanaagsanaana ka hiilintiisa iyo hortaagitaankiisa baa cid lagu dhawaadaya cid xunxun lagu dhawaanaya cid xunxun baa lagu dhawaanaya oo kharriban ayaa loogu dhawaanaya soomaalidu de maanka imaanka malaa dhagaha indhuhuna kama maqla garaadka way wada leeday haddee way arkaysaa haddee way arkaysaa waryaa ninow baa lagu yiri war guriga ku weyd baa lagu adiga dhaafay xagganuu kaa xigaay muxuu ku jawaabay waan arkaya waa ogaan garab mar buu yii guriga waan arkayaa waa ogaan garab mar anta maanta waa ogaan garab mar soo ma waa isugu sheekeysa si cudurka cudur bay nahaya cudur bay nahaya dhagxaan baashoo daadanaysay wada leeyi daacad sheegaysa wallaahi bilaahina wax kastoo aafada halo aragga iman doonto haddaan laga joogsanin dariiqa noocaasoo kalaa ah. iska haasaawimeynay xaqaaq wadanka ka jirta iyo dunida maanta aynu ku noolayna ayaan tilmaamaynaa wanasri madluumin ey wayaxtanidha mar kale waxa uu ku dadaalayaa binasri madluum ka dulman in dulmiga markaasi looga hiiliyo oyaa looga hiilinaya min daalimi kii dulmiyey waxa wax dulmiya gacanta laga qabto waxaa xaq laga dhacayo xuquuqu ee la dulmiyana xaqiisa loo soo celiyo nidaamka iyo madaxnimada waxa loo samaystay waa taa wa qamci ahli kufri wa qamci waa maxay waa qahri iyo dulay in la dhekejabiyo oo la laga qaalib noqdo oo la dulleeyo kufri ay ahli kufri waxa allaa wixii kufri ehelu noqda hadduu kufri daahira yahayna seefta jihaadkaa loola bixi hadduu yahay mid oo islaamba sheeganaya munaafiq oo gaalimo hoosta ku qabsanayana wixiisa waa la dabageliyo waa la fadashi deedna maxkamadda horteeda lagageysan qaadi doonaa wixii u geysto lanna arrintaasi waa maqaasida lianna dalika min ajli maqaasid sharciya ujeedada sharciga iyo maqaasida waawada diinta islaamka ee imaam loo dooranaya waa tahay taasi waxa imaamku waxa uu leeyahay mataqaana safarini shaarixiisu waa ibnu maanic waxa uu leeyahay arrintaasi waa cagsa maa calayhi maraai muslimiina fi hada zamaan waxay kasoo horjeedaa waxay maanta ku sugan yihiin madaxda muslimiintu oo maxay ku jiraan xagga muslimiintu min icsaasi lkufaar gaaladay xoojinayaan wa idlaali lmuslimiin muslimiintana way duleynayaan bal adigu udiid marka weligaaga wadaadow amaan amaan la daba tiico amiiralmuuminiinka la dabagood hala adeeco amiiralmuuminiinka hala adeeco ka daba dhegidiga maanta bal adigu ka dulqaad waa taasi a'imadii salafka waa saasay u sheegay waa kuwa salafka ad had iyo goor soo qaad marka aa ku awrkacsanaysaan ayaa soo qaad qaadataa laakiin cidda xaqiiqada iyo runta ka sheegaysa idinka ehel badani waa cidda itibaac samaynaysa silaf baan silaf baan nahay silaf baan nahay waxaa mataraysa de ah, silaf baan nahay ictisaam bilkitaab sunnaan haysanaa ah, nubaliqu lumma nubaliqu lumma alxaq waxaad doontaanba sheeg sheega oo waxaani waxa weeyaan ardulwaaqic marka la yimaado waxaa runtii adada ka shaqayn baa la eegaya weligaaba bood iyo laafad weyn iyo ciwaan weyn iyo yani shicaaraad waaweyn oo baraaq oo qurqurux badan samaysta waxa xaqa ee waaqacay wadanka ka jira iyo arlada korkeeda ayun baa lagu xisaabtamaya ah. a'imadii salafku waxa ay leeyihiin waa cagsa maa calayhi umara almuslimiina fi hada zamaan sidaa caqiidadii ahlu sunnaha ku sugan waxaa kasoo horjeeda madaxda muslimiintu xaalkooda iyo waxay maanta wadaan waa kasoo horjeeda oo waayo gaalkay cisaynayaan muminkay dulaynayaan adilatin cala lmuminiina cisatin cala lkaafiriin xagga kale ka dhigeen xagga kale ayay ka rogeen ilahay maalinta qiyaamuhu ku xisaabin doonaa markaasaa kaa lagu horkeenaya maxaad ku difaacaysa baatilkaad ku difaacaysa soo ma adoo weliba kitaab weyne ah adoo weliba kitaab weyne ah oo duug weyne ah baad markaa daalin ka difaacaysay ilaahayna wuxuu ku yidhi walaa takun lilkhaa'iniina khasiima ha u doodin baa la yidhi markaa kuwa khaa'iniinta ee diinta iyo sharciga alleh sunno rasuul iyo dad iyo dalba khiyaamiyey ha u doodin baa lagu yidhi adigii maalinta rabbiga u jawaab marka maalinta marka adigu rabbigaa u jawaab xataa ana minhum naxaaraba ahla lislaam maca alkufaar shuf shuf shuf imaamku wuxuu dhegeyso waxa uu xataa maanta la arkay mid oo la dagaalamaya ahlulislaamkii maca alkufaari isagoo gaalada la socda haddee sifat lkhawaarij kuwaasa hadaba dhowso sifat lkhawaarij waa soo dhow an khawaarij waxaa lagu yaqaanaa yaqtuluuna alislaam wa yadacuuna ahli lkufr islaamkana way laayaan gaaladana farahay ka qaadaan haday laba soo safteena ka warrabo haddayba laba soo safteena ka warrabo gaalada lafteedii la safan yihiin waa kuwa ay aimadi sheegayaan kutubta ku qoran xarafka ibnu aqriya been horjoogo kitaabka iyo sadarkii manhajkii ahlu sunnaha lagu qoray baynu joognaa markaas wey wa linayri shahwaati alxayawaaniya buri sheekha imaamku waxay doonayaan shahwad yani shahwa waa maxay waxay naftiisu jeceshay shahwa markaa qariisa maaha bini aadamka markaa la sheegayo markaasi jinsigaa maaha waxaa loo jeedaa waxa ay naftoodu jeceshahay ee xoolnimada ah waalmadaarib addunyawiya athaaniya iyo birbir yar iyo dhalaal iyadoo adduunyo oo dhammaanayay daba ordayaan baa waxaa nagu samaynayaan walam yumcinu nadara bimaa janahu cala islaam rasuul laakiin aada isha umay fiirinin waxa ay dembi ka galeen islaamka iyo muslimiinta ilaahna ay la horgeli doonaan may eegin markaasi wey waxa uu sheekhu yidhi walastu aclamu amaraa muslimiina bal qaalibu muslimiinta oo dhan isku wada qaban maayo madaxdoodu waa wada caynkaa malihiye kolle qaar baa kasoo hadhay bu ilahay naxariistay qaal ilahay naxariistay wa qaliilu maahum baan leenaha inagu kuwaas maanta yaraa oo yaraa hadday doonaan nimama jiraan waqtigeed maanta arkayn war horaabu sheekhu dhintay soo ma waxoogaa kuwa markaa inaga dambeysay qarnigii saddexi tonaad bay alaa kullu shayin maa khala allaha baadilu wa kullu naciimin laa maxaalata saa'ilu adduunyada daboodeen waa tahay ninkii labiid muxuu yidhi war wuxuu yihi shay kasta oo waxay ilaahay ka soo hadhay waa suulayaa wuu tegayaa wax kastoo nicmo ahina shaki waxaan lahay inay tegi doonto waa adduunyada ka mid waxa allah waxaa lagu nimceeya markaa adduunyada adoomada way ka tegayaan wa akdi maalin fay ee wayactani aydan mar kale waxaa tidhaahdaa imaamkaasi wuxuu ilaalin oo uu ku dadaalayaa biakdi maali alfay alfay waa qaniimada gaalada lagala hadho iyagoon xarbi iyo dagaalba lagaga qaadin laakiin mudundha iyo qasnado buuxa intay baqdaan markay arkaan quwadda muslimiinta ay cararaan dabeedna la soo roqo dhul iyo maal buura miduu doonaba ha noqo inuu isagu gacanta ku dhig uu bankiga islaamka geeyo walkharaaj iyo shayga kharaajka la ydhaha alfay waa qaniimada nooc kamida baynu nidhi oo gaaladu ka yaaceen qaniimadan kale ee lagu dagaalamay ragga dagaalamay ayaa qaadanaya afar meelood shan meelood marka loo qaybiya afar meelood meesha soo hadhayna shan baa loo qaybinaya meel waa lilaahi war rasuul baa iskale oo waa bandiga muslimiinta lagu shubaa afarta kalena waxa weeyaan markaa mha eh, maxaan ku dhahdaa qaraabat nabiy sala allahu alay wasalam aytaamtii iyo qolyo kale ayaa la siinaya afar kale shanta markaa marka shan daloo loo qaybiyo afarta muhaajihay inta meel xaqada soo hadhay shan daloo hadana loo qaybiyo ayaa meel bankiga loo duwaya kaasi waa haniimadii dagaalka markaa lagaga qabsaday haniimada maalkan baarida ah ee bilaashka gaaladu ka yaacaan imaamkaa maamulay rasuulkaa maamuli jiray oo maalka markaa bankiga islaamka lagu shubahaan jiray kharaajkuba wuxuu ahaa gaalada dhulka maguurtada ah ee laga qabsado dhulka markaa laga qabsado meshel gaalo dhul laga qabsado ee basaatin iyo beela iyo wax walba leh waxaa dhulkaa lagu samayn jiraya oo markaa imaamka u banaana laba arrimood inuu sida qaniimadan kaleba u qaybiyo shantii dalool u qaybiyo haddana khumuska daloolka shantii loosii qaybiyo iyo in la yidhaahdo dadka muslimiinta ah inta gobol loo maydaybiyo la yhahdo gobolkaa hay adna gobolkaa hay adna gobolkaa hay waxaana kaa rabtaa dawladdu kharaaj inaad sanadkiiba intaasoo diinaar bixiso ama dirham kiro dhulkii waxaa maxaa laga qaadayaa kiro dhulkii dawladdu marka loo fuuriyo la intaa dhulka beero wixii kaaga soo baxaadaa iskale intaa iska bixi oo bangiga dawladda ku soo celi dhaqaalihii markaa dhulka islaamka kusoo noqonaya kharaaj waa ka waxaa kaloo kharaajka la odhan jiray waxay markaa muluugtu ama markaasi aimadii muslimiinta madaxdii muslimiinta ay mar dambe keeneeno nimanka gaalada ah ee tujaarta ama kuwa muslimiinta la dagaalamaya ama kuwa dimigae cahdiga muslimiinta kula jira miday dooba ha noqotee muslimiintu hadday doonaan cushri cashuuray ka qaadayaan muslimiin cashuurka ka qaada ma jiro qadcan ma jirto taas diinta islaamka ona muxarar makuuska waxaa waa xaaraan qofka qaadaana waa ahlunaar waa ahlunaar weya laakiin gaaladaa aan la dagaalamayna iyo kuwa dimiga ah iyaga waxaa la leeyahay waxaan aad ka ganacsanaysaan waalidina kolla iska warwareejistoo keena cushri keena cashuur baa laga qaadaya marka halturnaad ka dimigaana halturnaadka barhkii ayaa laga qaadaya wanaxwi wixii la halmaana kharaajka naxwi maa dukir ama markaa qaniimada iyo kharaajka wixii la halmaha wuxuu noqon karaa waa kamaali man maata min alkufaari walaa waalida lahu gaal baa dhintay waddanka jooga cid dhexlayso gaaladiisiina ma hayno wixii la diinta ahaa wax dhexlaya ma hayno bankiga muslimiinta lagu shubaya nin mus qof muslimaa ridoobo diinta ka baxay haddii maxkamadda la geeyo la dilo hantidiisa waxaa la wareegaysa dowladda bankigaa lagu shubaya hadduu dhintana hantidiisa ma dhexlayo qariinkiisiiye bangiga muslimiinta lagu shubayaa qofkii muslimee dhinta ee cid dhaxalkiisana la waayo isagana bangiga muslimiinta lagu shubaya wixii maalee la helan cidna la waayo xaggee la geynaya bangiga muslimiinta lagu shubaya marka bangigii muslimiinta meelaha laga kobciyo ayay kamid ahay taasi wasarfi fii minhaajin ey wayactani wuxuu ku dadaalayaa bisarfi meesha loo leexinayo lagu bixinayo bidalika almaal sarfigu waa meesha lagu bixinayo fii minhaaj ey dariiq wijatu sarfi minhaajku waa dariiqa jihada lagu bixinayo loo marayo wey minhaajku waa dariiqa marka jihada lagu bixinayo loo marayo wey waka alla culimadu say u tilmaameen dhib yaa in laydha maalka soo urur oo dariiq walba kusoo qaad oo bangiga soo buuxi laakiin hawl badana in lagu bixiyo marinkii shaaricu yihi mariya marinkii allah ya rasuul ay yidhahdeen mariya kaasi marinteedu hawl badana oo culus ah aad bay culust aad bay culustay waa wa fi hada zamaan buu yihi wahada fi hada alasnidati almaadiya fi alasnaani almaadiya arrintaasi waxay dhacaysay oo maalkaasi yusrafu fii masaalixi ahli lislaam dowladdan islaamka ah ummaddeeda iyo dalkeeda masaalixda ay leeyihiin baa lagu bixi jiray waa sirinkii hore laakiin waa sirinkaa uu soo gaadhay sheekhu ilaa maantana oo kasii dara wa ama fi hadihi alasnina alakhiira waqtiyadan dambe wuri imaamku qad ista'tar biamwaali lmuslimiin caamatan nin kastoo talada gacanta ku dhigaa wuxuu xagga dambe dhigtay xoolihii muslimiinta guud ahaan wa fuqaraa'uhum khaasan iyo weliba tii masaakiinta gaar ahaan xagga dambe u dhisaday cid kuma xisaabtantaana ma jirto wixii wax ka sheegana shan farwad iyo calaacan la raacay loo raacaya ulu lamri minhum kuwa ululamriga maanta talada haya saasa waxu kala guulay fakaanahum warituu min aabaahim xoolaha bankiga dowladda yaalla waxay u haystaan dhaxalkii aabiyo oday ay ka dhaxleen bay u haystaan walam yaclamuu annahum ya'kuluunaha suctan mana ay isugugu dareensadaan waxay cuna tahay xaaraan ay liqliqayaan ilaa man shaa allah wa qaliilullah iyadoo ilaahay doonay mooyaane taasina yaraa oo yara ay weshada yara oo yara ay taas yara iska ilaalinaysa taa iminka meelaha manaasibka taga ayaaba kuu sheegaya wuxuu ku leeyahy adeer iyagaa la geedabaraa ku leeyahy qaar badan baa iyagoo wanaagsan oo iska suubano maalmaha hore laaluushka gacanta ku dhufanaya gaashaan ku dhufanaya waa inaga daayla baha siday ugu xudha xudhaynayaan bay marka dambe kasoo dhaadhacaan o ui waan iyagaa nayfireeye gurgulay dadkana u samaysanba ummadoon inay nidaam saxaba ah aanay marine meel qaldan maraysana madaxda iyagaa in badan khariba in badan iyagaa khariba meel kastaba soomaali canfari fririg markay isdisheeye dhulkeedu maxaa la yidhi markaas iyo daba hadday leeyiin dabadu kare meela daba ay ku cusub qareen markii waayeen xabashiyo carab kokuya u carab waddan kale oo carab afrika u carab yurub u carab carab u carab carabtii badoolka ahayd bay shidaa ayay bareen laaluushka carabtii badoolka ahayd ee askarigeedu qaniga ahaa ayay laaluushka amreen bareen wallahi waxay ii sheegeen wakiilka wakiilul xajka a bare xaj soo maarkaysa soo cibaado maaha waa cibaado la dilaaday dilaadayba lagu leeyay ka sacuudiga u qaabilsan xaramka xujaaja soo xajaysa iyo jihada xujaajta ku imanaysa wakiilka u jooga un baaba isku iyo qolo kaloo iyaguna xooga hadalla ka shaqeeyo waxa u magacaabi maaye baalkii laaluushka meel la geli oo indaa lagaga ri markaasay ku leeyihin cadaaladi ma jirto idinka haddaad xaakimka iyo askarigaba laaluushka barto xaggay ka imanaysaa laalu xaggay ka imanaysaa marka bal xaggay ka imanaysaa marka ya subxaan allah cadaalad baad helaysaa wallahi hadduu kitaabka ilaahay maxkamadda yaalo soomaalidu laaluush bay baraysaa si aanu ninkan kitaabkaa gacanta ku hayan kitaabka u soomaalidu laaluush bay baraysaa ilka la iska daayo marka waxa weyaan ilaahi subxaana watacaala hayna casiyo e baabkanaynu maanta akrina waa baab o dhan jaahilmaka ka suganta iyo lagaa macaystan weyaan baabka jihaadka kowdhi iyo baabka imaamnimada iyo madaxnimada ummadda markaa waxeeba wa ka garanaya ibn cuthaymiin soo callaamka maaha sheekha ahlu sacuud markaa xangeelay adaan meesha ilaa jasiira alcarabiya culamadeeda waawey kamida qasiim wuxuu ku leeyay beri aan dhalinyarada waxbarartay aanu ahayn oo maxaa maanta laga wareysanayaa jihaad jihaad goorma lagu waajibaya ayaanu lahay buuli ilaa aan aragnaybu jihaad oo maxaa laga wareysanayaa buuli oo mara iyo rag madaxa annaga markay waa ahlu sacuud waa fiican iyo maasha allah waan ku suganay maxal iska weydiinay haddaan u baahnay dhigood markaa hadashay war maxay xuquuq ummaddu leedahay madaxduna maxay xuquuq leedahay maxaase lagu leeyahy ummadduna maxay leedahay maxaase lagu leeyahay maanta cilmiga waxay doonto sheegaysaa buuli oon u baahanay markaa baabkan inay ummaddu barato dhalinyaro iyo qaybkood arday iyo qaybkood iyo caalim iyo qaybkiiba waxay ku tahay mid waajib ah inta halkan taallo waajibaadka amiirka laga rabo weeyaan bal hadda la soco waanay soo socotaa isaguna wuxuu xaq yeelanaya soo urure waxaa tidhaha walaaqida liummati islam ummadda islaamka kama maarmi karto fi kulli casrin wakti kastaoo kaana ee wujida la helaba can imaam imaam waa laga maarmaan yadurku difaaca canha iyada war inuu mudda difaaco muxuu ka difaacaya kullu dii juxuud ay kulli kaafirin dii juxuud kulli melikin dii juxuudin boqol kasta oo kibray oo dulmi sameeya oo diinta ilaahayna ka horyimo inkiray waa inuu mudda ka difaaco yaa kaa difaacaya habar walba ban baa loo dhubaya markay goobidana waxaa la odhanaya irhaabiyin baanu dilay ayaa la odhanaya markay maraysa banta ah. markaasa idaacaddii wadankay ka dhalitiraanaysa halkaan baan lagu dilay markaasi hadha meydkeeda lasoo fadhaya la waa habare waa habre sawtanaasina baa la odhanaya waa habare bare asaa la tusaya eegshigu wayactani bilgazwi waxa uu kaloo ku dadaalayaa inuu ku duuyo cadowga gaalada oo qasbi waa jihaadkii jihaadku waa fardu cayn iyo fardu kifaaya labada xaalaad fardukifaaya difaaca ka mid a ah waddankaaga hadii lasoo weeraro jihaadku waa waajib fardu cayna weeya waddankaagi baaba la qabsanaya inay ummadda islaamku quudi yeelato xuduudda gaalada ku duushaan waa waajib labaad ilaahay subxaana wa tacaala ummadda amray inay dagaalamaan gaalada xataa laa takuunu fitna ilaa adduunyada fitno laga waayo inta gaalo shir shirki iyo kufri laga waayo adduunyada waa fitno ummadda islaamka jihaad baa waajib kuwa ah. laakiin waa fardi kifaaye haddii qudri ama ummadda qayb kamid ah ay jihaad kaa wado dibadda inta kale uu ka dhacaya inta kale uu ka dhacaya maanta kii fardi caynka iyo kii fardi kifaayiga midna cid ugu jeedo cid u jeedaa ma jirto bal car maanta dawladda islaam sheeganaysa oo la gaalaha lagu dulo car idaacadeeda kama awaamirteedana ka ma jirto habeen xali jiri ka ana dadka lagu soo duga maanta yaa gurmalay isha dadka maanta cadowdabadkiisa yaa yaa gurmalay xataa imika waxay ga ka gabeen dadka hore waxay odhan jireen yahuudda waan ka xunnay inay falastiin dhulka ka qaado waan ka xunnay maantana wuxuu leeyay kii imaamka u ahaa musulmaanka ah iskama qaataba falastinna dhexadood isagii maraykankaasi soo jooga dawladihii khaliijka iyo kuwii masarna waaba ku raaceenba waa ka xun waa la daayay marka soo ma war kale marka xajirma kan waxaa laga jeeda maxduuf yani mamxuulun min alqaamuus gaalada la jihaado qaamuuska waa laga xiray kuwala jirta waa maanta macnaa qaamuuska la jeeda waa maxay waa kitaabka ilaahay subxaana rasuulka amar daana lagu bixiye meel aayad jihaad ku taala ayaan lagu dhigi malaajiska amar baa lagu bixiyey wadaadka ku yaraa meelaha ka tafsiirana calaamatu su-aal walba jeegaana dul taalla ama birta xadiidkaaba lagu dhab siinaya dhab shareecadda ilahay baa iska leemaa sharciy laakin ilahay dhab buu soo diraya hawyaa muskiin oo shareecada wala inaani walasa ku xukumin wala inay dugoon ilahay dhab buu soo diraya adiga inta ku kaxeeya ilaha amana tadrimu can diini tasawaya ilaahu kulli xibni xibada min ayad walaay wal haddaa daaqada ka wada baxda kulligi oo faraxka qaaddaa diinta xukuu ka keenaya ilahay iska leeyaa cid aanad gelanin bay raadinaysa oo isagu jecelaya iyaguna jecel ayaa alla u keenaya marka diinta walxuduudna xuduudna waa shareecada islaamka lagu ogo xadka ma taqaanaa qisaasta xuduud maaha ridaduna xad ma aha lianna xadka shardi waxa hadday maxkamada hor timaado erga odayaalo lama socon kara lama arki karo mar hadday maxkamada hor timaado laakiin qisaasta haddii nin la dilo oo maxkamaddu kaabayaasha idhahdaan waanu cafinay waanu kuwiila maantau alday wax dili jirine waanu iska cafinay iska sii daa waa la sii deynaya saas riddadana toobadii ashaada la wadin haddii toobadii ashaada la yimaado la iska sii deynaya culamada qaar baa laakiin xuduudda ku dara waficlu macruuf wa tarki nukri dowladda waxaa laga rabaa inay samayso haayad wanaagfayd iyo xumad oo ku gaashaamo quwad oo cid kastaba kaga dhafooni karta oo aan cidna barbahayn oo silaaxiya iyo aweeqe xaggii ka jirtaayo meesha yar ka jirtayo hadna laga farxashay yada booliiskeeda iyo madaxdeeda waa kaga xaraye uai kab waa rudhalada baarakoodi haba iska dunta guuri kaqor sacuudiga ugu dambeeyey intaas iska dunta guuri rifaahiyadda furda meelba furda jaas cayaa maka iyo madiina iyo xarameynkiiba saa lagu cayaaraya jaaskiyo muyuuska hablihiina banaanka usoo baxay muxuu kaloo dhacaya wadanisa markaa sunada kalonka halkay ka dhalatay ah, somala waa siifada sinada iyo burarka iyo macaasida ka dhalato weya wax kala kamid wanasri madluum madluumka in loo heliyo maanta ya madluumka u helile wa qamci kufrin ka in la dulleeyo oo la yahaaneeyo oo la joojiyo kufrigiisa waaqdu maali fay maalka qaniimada gacdaho ka yaaceen banka islaamka ugu soo walkharaaj kharaajka dhulka laga qaado wixii dhulka dadkii gacanta ku hayay la keenan markaa wixii dhulka khayr ka soo baxa cushar ka keena inta kalena iska qaata kaa weeya wanaxwi waxa lamid halmaaday murtadinta iyo wixii lamida ah maalkiisa wasarfi iyo meesha lagu bixinayo wasarfi iyo sarfinta iyo leexinta fii minhaaj macnaha minhaaj dariiqa masrafka waa meesha lagu bixinayo maalkan bangiga yaala halkee lagu bixiya yaa iskale marka minhaajku waa dariiqa loo maray sarintuna waa bixinta halka loo leexinay wa nasbuhu iimaamkii in markaasi iimaam laga dhigo oo la doorto oo la joojiyo iimaamul acdamka ah weynaayo ummadda hogaaminay binasi daliil buu ku sugnaaday nas la caddeeyo amiirkii ka horreeyey waa kan aniga kaiga dha iga dambaynaya walijmaac iyo ahlulxalli walcaqdiyo iyaguna ku ijmaacay arintaa isku waafaqay waqahri qahri awood ku soo baxo fa xun waa amar irshaad baa loo jeedaa ay wazul weeyaan ka zuul can ilkhidaac khiyaanada lagu khiyaaminayo yaani canilmukhaadic ku heline iska ilaali oo waxa weya waxaa khadaacada xeelada iska ilaali ayaa lagu leeyahy arrintu waa sidaan kuu sheegay xaqoda amiirka doorashadiisa ummaddu nin baa beri in cawarano soolaaliya madaxweyne horuu tegey wuxuu distoorba dawladda u samaynaya dadna ka hargeyso wuxuu ku qoray islaamku male nadaam doorasho guri ad buu xog guriyo joogto oo aqoonyahanku joogo ayaa wuxuu yidhi islaamku nidaam doorasho ma lehe nidaamka doorasho diimaha kalaan ka soo qaadanayna iyo fikradaha kale gaalada ayaan ka soo qaadanayna yaa u jawaabaydi islaamku nidaam doorashuu leeyay abubakar maxaa lagu doortay cumar bn khadaab maxaa lagu doortay madaxdii ka dambeysay maxaa lagu doortay islaamku wuxuu yaqaanaa doorasho markay tahay madaxweyneha jooga soo maaha nas waxa la idhaahdo inuu madaxweynuhu yidhaahdo ummadda waxaan u dooray ninkaa hebel idhaah maaha inankiis iyo walaalkii tuna maaha ninku isnaado ummadda wuu ugu mudan yihi inuu hado ummadda ninkaas saan u dooro iga dambaynaya baycadaba loo qaadi maayo baycadii kii hor ku joogaya uma baahna inuu cid dambe cahd iyo ballan la galo mar hadduu madaxweynihii hore cayimay dee dimuqraad taqana soo maha iyo islaamtii habartaa footee baa taqanaa soo maha iyo inanta iyo weladka iyada gaangiskanahaasaka footaya taqaanaa soo maha dee taas xaggay ka jirta diinta islaamka ka shaqaysaa haddii taa aanay ahayn inuu ummadda uga tago taada idhahda iyagu hadoortaan iska aamuso ummadda waxa la ahlilxalli walcaqdi waxay yihiin culimada kowgeed ragga markaa salaadinta iyo madaxdhaqameedka iyo dadka awoodda hayste madaxda ah saddexdaasa isu tegaya sooma aragtid saddexdaasi cid ay yidhaahdaan kaasa ina hogaaminaya ku goda waa ijmaac marka laakiin qof kasta islaam walba iyo khabriye cabka in la yidhaha doorashada soo baxa abubakar markii madiina lagu doortay wixii wax garadkii madiina doortaye maka iyo daaif iyo meel kale miyaa looga yeera dhalinyariyo waayar soo baxa miyaa la yidhi xaggee ku jirtaa ma jirto taasi waa cumar ibn khadaabna lix buu halkaa dhigay lix nin u lixdaa nin ha doortaan umada ninka iyo dabayla cusmaan bay soo dartay soo ma taana haddaa danto culimada qaar qabaa qayb saddexaad ka dhiga ku dar qaybta afraad waa maxay inuu ama inqilaab sameeyey intu intuu awoodda soo baxo awood dadka ku maquuliyo dabeedna siin berigoorba siyaa farisiga hoos joognay uu noqdo u ninka he nin awoodda oo la leeyahay madaxweyne la leeyahay bes way noogu dhanto eg inuu awood ku qabsado waa xaaraan laakiin markuu qabsado faraha laga qaadaya ila wadda dee dagaal bay ku sinacaysaa sooma yan waxba dagaal lagu sincin iska daayo laakin maxaa laga rabaa in ummadda diinta islaamka ku hogaamiyo maaha gaalimo ku hogaamiyo ummadda waa inuu diinta islaamka ku hogaamiyo wy intaasanu kaga baxaynaa masilada hore ee ku saabsan iyaduna wa ee waa subid iyo joojin imaam alacdam la yidhaahdo la doorto binas waa inuu ka hore tansiisiyo caddeeyo madaxda ka horreeyey walijmaac iyo in ummadda ahlulxalli walcaqdi kuwa waxna xidho waxna fura ay isku waafaqaan waqahri qahri iyo inuu dadka qasbo dabadna naqdo tawri in tawriya xoog kaga qabsado kaana waa loo diina waa laga hadhi faxul cala alkhidaac iskaga tag weyn markaase eh? oo ka suul waxaa la dhahaa iyo khidaacada ah, ka tag wa imaamkaa la doortay maxaa shuruudu ah ee lagu doortaa shardu laga daba fiirso kugu celin maayo anigu inkaba iska fiirso washardu shuruudda u dhigan ee iimaanka lagu dooran karaa kow alislaam wey bilowga la dooranaya waa inu islaam yahay ilaa dhamaadku madaxda yahay waa islaam hadduu islaamnimada ka suulana waa laga tuuraya hadduu islaamnimada ka suulana waa laga tuuraya laakiin mudu wada awood diyaarsan dadka awood ay iskaga caabudo markay ka tuurayso ma hadday dabaabadda dhagax ka baadahadayso caqli maanayso dabaabadda iyo daa'iradda he leebkii dhagax ka baadade maha diyaarso awoodda laakiin mar hadduu gaaloobay ummaddu way iska tuuraysaa islaamnimadu waana lagu dooranayaa waana in ku dhamaysto shardiga caqliguna waa la mide eh. waa shardiga bidaayiga iyo nihaayadaba la ilaalinayo walxorriya addoon waa inaanu ahayn xabasha waxba akrimayno waqtigeena ka dhacaya addoon waa inaanu ahayn oo addoon sayiba la sayidka u shaqaynayaa ma xun maamulay isaga addoona shardi waa in xorriyad haysto waxaa kaloo wawribu ka jare wa cadaalatu cadaaladdu waa maxay alcadlu wuxuu yahay luqad ahaan waa istiqaamada toos sharci ahaan waxay noqonaysaa istiqaamada diinka ninkuu waajibaadkii ilaaminayo kabaairtii waawanaa dembigana uu ka dheeraado muruuco karam iyo deeq iyo ixsaan iyo raganimo iyo geesinimo iyo aqoonkaanu waa inuu leeyihi cadaaladda loo jeedaa inku wata hadday tahay mid xaakim fadhiisanayana oo mid xukumayana mid kala xukumayna imanuu cadaalad sharcigaa ah yaqaan samcun baa laga rabaa sifada ah waa inuu dhagoolahay marka la dooranayo faasiq lama dooranayo waa kaa cadaaladda lagu soo sheegay soo ma dhogoolana lama dooranayo indhoobana lama dooranayo muxuu arkayaa maqlayaa marka bilowga marka khiyaar loo dooranayo lama dooranayo lakin hadduu dhega culus yahay waxoogaa ama hadhow uu dhaga beero waa la iska ela daysan karaa waa la daysanaya maca dariya dariyadu diraayadda weeyaan waa fadina fahamigu leeya shaqada loo dirtay warya shaqadan loo dirtay ee madaxnimada hogaaminta ah waa inuu leeyahay fahamu leeyay waa qorteeda leeyahay hogaaminta diraayadu waa ta wa an yakuuna inuu ahaado min quraysh de maaa qraysh naga galayna oladaas wuxuu madaxweyne quraysh haydintunoq or waxaa laga hadlayaa ummadda islaamka markii dawladdeeda kenya ee imaamkulcudna ay jirto laakiin gobol afrikaana maanta joogaa soo ma quraysh meel ma joogeen war waxaa laga hadlayaa madaxweynenadii sare madaxnimada sare khaliifka noqonaya waa inu shardi sida xaadiista halka halkugu qoraba inoo tansiisinayso waa inuu qureysha noqdo intuu nin qureysha la lagama dhigi karo nin kalo walow carab kalena ha noqday afrikaanka la iska daayo yurub kale iska daayo ninkaasa qureysheed baa iska le waa imaamat lcudma waa tii weynid marka laga hadlay meel soke iyo shaqaalo hoose iyo abanduule iyo addoonna uu noqon kara xitaa uu u dilan karaa isagu caaliman waa inuu yahay caaliman waa inuu yahay mid oo cilmi leh cilmigu waa labo cilmiga shareecada iyo cilmiga aqoonta hogaaminta madaxnimo laba cilmi waa jira meesha kan diinta waa horta shardi maaha laakin waa kamaal kan kale laakiin xilka uu ku gudanayo waa laasim inuu aqoon ley cilmiu ley mukalafa waa le mukalaf waa maxay waa qof caqli loo qaangaara ilmo yar oo aan qaangaadin madaxda laga dhigi karaa ya dee boqoradii hore dee turjin baa xalka looga dhiman jiray iyo wax lamida sooma maafish ilma yar isagii baa mas-uul laga yahay in mas-uul ka yahay daa khibra waa inu noqdo khibraddu waa maxay khibraddu waa mid caalamnimada hore ka duwan khibraddu waxay tahay arrimaha jihaadka ciidamada sida loo agaasimo silaax iyo hubka yacni dawlada sida u yeerato difaac iyo haybad cadow shisheeye sokeeyaba lagaga boqda ay u samaysato waa inu khibraddeeda leeyihi khibradeeda waa inuu leeyahy wa xaakiman xukunka uu leeyahy intaa hore hadduu sifa yeeshay waa maxay macnaha waa qof ehel u ah inuu dadka kala saaro xukun sharcina oo ku kala saaro laakiin haddii la hogaansado la sida madaxweyne dhe oo maysan de waa la iska hadhuursanaya waa inuu isagu xaakim noqon kara markaasi weeya dikala shaarkiisaa la gashanaya sida ay sheegi jireen qof la leeyahay markaasi shaarkiisaa la iska gashadaa wa kun mudiican baa lagu yihi markaa dee amiirka imise toban baynu soo sheegnay toban shardi baynu soo sheegnay oo qofka loo doonto soo maha tobanka markuu buuxiyo muu xaqu yeelanaya tanuu xaqu yeelanaya wa kun waxaad noqotaa waa qofkii muslimka ah mudiican kii addeecaya amrahu amiirka amiirka shuruudaha madaxweynaha shuruudaha iyo amiirka shuruudaha koobsaday ku adeec fiimaa amar wixii uu ku amro ku adeec maa lam yakun waxaa lagu amray intaanay noqonin bimunkar wax shareicadu diidanta wax shareicadu diidanta lama aqbalayo fayuxtadar waa yushtalab kawa wixii sharcigu diiday munkara waa laga fogaanaya laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq bal wax ilaahay lagu caasiyayo cidna lagama yeelo in allaha yaamuru an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha wa an taxkumu bayna annaasi bilcadl ammaanada ciddii xaq u lahayd siiya ummaddana cadaalad madaxdaa la amray soo maaha ummaddana maxaa la amray markii ummadda shareeca islaamka ummadda ku hogaamiso madaxdii ee ay xukunkii cadaaladda sharciga fuliso ay ummadda diinteeda iyo dalkeeda iyo cirdigeeda iyo sharafteeda iyo maalkeeda iyo xuduudaheedaba ay ilaaliso iyagana waa la daacada hadday laakiin wixii hore u dayacdaana xagga kale ka rabtana maxay daacad sugaysa maxaa lagu adaacayaa wadaadku shardi miyaanay lahayn waxa daacadu iyadu marka amiin la adeecaya shardi maanay lahay marka hore waa inuu shuruudo kala laga rabay uu diin iyo dhaqan iyo cid iyo cad iyo maalba ummadda difaaco ilaaliyo wixii loo egmado ka soo baxo waa la addeecaya hadduu xataa intaa ka soo baxo oo uu xumaan dadka amrayo aderiska haysa laleeya markaa ma shaqaynayo amarkaa ma shaqaynayo weligaaba digdigle weligaaba saarad samayso weligaaba aar aadihiisku dabarido mar haddaad waxaan ilahay bada amrinna amrayso kaan yeeli baa lagu leeyay hade waan ku dili dikidilay dil waxbaa laku dil lama qaato adeer waxaan ilaahay aad ku caasiyayso lama qaato lamana aqbalo ummadana miya de ummadda iska ujeeda badana in walba ummadda iska wadaleeyo waad hagaagsan tahay qaar baa waxay iska dara kuli gabadhaadana khadiijaada magacaaguna waa maxamed dastuurkaaguna waa islaam sidaa dara ku idhahda gabadha ada nebi maxamed gabadhiisa khadiija looha soo nebi maxamed maxaa looha maxamed baa lagu dhaafay distoorkaagna waa islaam maanta waxay odhanayaan ah dimuqraadiyeed way dhaha hanti wadaagii siyaad baray iyo dimuqraadiyeed maanta keba garanaysaa dabka socaa wadiga ku buga soo maa naar dabka haddana diga gala ima daba intaana waynu dhaafnay fi lamri bilmacruuf والنهي عن المنكر اسكدينا بالله تعالى توفيق سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك